alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira allah waxa uu yidhi wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuuda wain kuntum haddaad tihiin calaa safarin qaar socdaal ku sugan haddaad tihiin oo musaafiriin ah walam tajiduu aydaan helin kaatiban mid wax idiin qorana aydaan helin farihaanun maqbuuda farihaanun ay falmatluubu ama falakum rihaanun maqbuuda waxaa idiin sugnaaday rahamo la qabsanayo yacni markaa ayaa idiin sugnaaday oo qabdi lagu samaynaayo oo qofkii daynta lahaa uu rahankaa sii haysanayo cudhaadh u sii haysanaayo fain amina bacdukum bacdan falyu'addi aladii i'tumina amaanatah fain aamina hadduu aamino bacdukum barhkiin bacdan barhka kale aamino oo kii daynta lahaa kuu daynta ku lahaa uu aamino oo aanu waxba ka qoran rahanna ka qaadan falyu'addi aladii i'tumina amaanatah falyu'addi ha gudo alladii kii uutumina la aaminay halkaa markaad gaar u akhrinayso u'tumina odhan maysa laba hamso in la ysku reebaa waa khalad qur'aanka marnaba lama akhrin laba hamsoo la isku reebaayo hamsada reeban waa la akhrinayaa haddii hadalka ka horeeya lagu dhufanayo daalka hoos dhigiisa kasratu daal haddii lagu dhufanaayo hamsada reeban taasi waxaa weeye waa sida qiraa'adu tahay falyuaddi ladii tumina falyu'addi aladii tumina laakiin hamsada reeban waxaa la akhrinayaa maxay marka aanaad ah, hamsada ka bilaabin haddaad hamsada ka bilowdo u'tumina odhan maysi lam tandiq bihi alcarab carabi kuma hadlin qur'aankana lama akhriyin qofka qur'aanka akhriyana laxni buu akhriyey laba hamsoo isku reeban carabi kuma hadlin waatuu ibnu maalik odhanayo wamadda libdi lisaaniya alhamsayni min kilmatin in yaskun ka aasir wa'tamin maatuu alfiyada ku odhanaayo mad u bedel wa maddan ibdil saaniya alhamzayni labada hamso ta labaad mad u bedel oo xarfu mad ka dhig haddii godaal ka horeeyo wow reeban baad akhrini uu bay noqon haddii kasra ka horayso mad baa loo bedelaya yaa reeban bay noqon ii bay noqon iiti biqur'aanin hayri haada i'ti haddii kordhi ka horeeyo waxaa loo bedelayaa alif baa loo bedelaya aamana asalkeedu maxay ahayd a'manay ahayd laakiin maadaama hamsadu qaci tahay oo mar walba hamsadaa hore la akhrinaayo marnaba ayna dhacayn oo hamsatulwasli aynay ahayn waxay noqotay ilaaqan in la wada bedelo ayay noqotay wamadan ibdil saani alhamsayni min kilmatin yaskun ka aasir wa atamin carabigii baa saasa qur'aankana saasaa la ariyey qur'aankana saasaa la akhriyey shaatibi wuxuu ku odhanayaa isaguna alfiyada labada hamse markaa ta dambe markay kelmad keliya gudaheed ku sugan tahay ee ay reeban tahay yacni in la beddela casmun waajib weeye likullihim quraa'da dhammaantood sabcada ah waxay u allifan tahay markaa shaatibiyadu sabca alqiraa'aat ka aadama uuhila calaa kulli xaal hamsadan waxaad akhrinaysaa markaad hadalka ka horaysa la waslinayso laakiin haddaad ka bilowdo u utumina odhan maysid maxay u beddeleen luqada carbeed waxay ku dhisantay takhfiif waxayna yidhaahdeen laba hamso in laysku reebaa tashbahu tahawuc hunqaacay shabbahdaa iyo ma tagayaa markaa sidaas aawadeed yacni markaa carabta luqadeedu waxay ku dhisan tahay takhfiif bay ku dhisan falyu'addi aladii i'tumina markaad xidhiidhinayso ayaad reebi laakiin laba hamso layskuma reebo marnaba falyu'addi ha gudo alladii kii uutumina la aaminay med baad akhrini markaad hamsada ka bilowdo uutumina la aaminay amaanatahu ammaanadiisa ha gudo walyattaqi allaaha rabbah walyattaqi allaaha allaha ka boqo rabbahu oo rabbigiis ah walaa taktumu ashahaada ha qarinina markhaatiga waman yaktumha fainahu aaimun qalbuh waman yaktumhaa ku kastoo qariya shahaadada fainnahu aaimun waa dembaabay qalbuhu qalbigiisaa dembaabay qalbigiisu hadduu dembaabayna uu wada dembaabay laakiin qalbiga waxaa loo soo gaar yeelay waa maxalu shahaada wallaahu allah bima tacmaluuna caliim waxaad samaynaysaan wuxuu allah wuxuu inoo sheegayaa haddii safar la yahay oo kaatib la waayo rahan baa mawdicii qoraalka lagu beddelan karaa rahaniguna waxa weeye waa maal uu sii haysanayo qofka daynta lihi ilaa inta dayntiisa loo keenaayo ilaa inta dayntiisa loo keenaayo waa maal uu sii haysanayo marka loo keeno ayuu markaa bixinayaa maalkaas kaasaa waxaa la yidhahdaa rahni baa la yidhahdaa rihaanna waa lagu jamciyaa marka eh, faruhunun iyo farihaanun labadaba waa la akhriya labaduba laba jamac laakiin mufradku siduu markaa tafsiirkaba aad ku aragto waa rahni jamicii weeye waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye eh, rahankii qabdi in loo shardiyo farihaanun maqbuuda culammadu waxay yidhahdeen waxaa ku sugan alrahnu laa yalzamu ila bilqabd rahniguma laasimaayo qabdi in lagu sameeyo ruuxii qabsado mooyaane si kale rahnigu kuma laasimaayo hadduu rahnigii marka waxa weeye qabsado xaalka caynkaasa kii rahmay ma fasiki karo kamana noqon karo isagoo isagu uga tanaasula mooyaane war waan kuu keenayaaye isiisii wixii markaa aad iga rahantay waxa weeye miduu gar ku leeyahay ma aha ixsaan in loogu sameeyo mooyaane waayo shaygaa rahniga ahi wuxuu noqonayaa markaa mid laasima ayuu noqonayaa oo qofkii rahmay aanu fasikhi karin inta rahamkaasuu marka ku sugan yahayna kuma tasarrufi karo mana iibin karo cidna markaa waxa weeye kuma wareejin karo maalkaasi wuxuu u xidhan yahay ilaa inta dayntiisa loo keenaayo laakiin goormuu laasimaa rahnigu oo aanu fasikhi karin waa marka qabdi lagu sameeyo sababtaasaa loo yidhi farihaanu maqbuuda marka ishtiraadu lqabdi ayaa laga qaadanaya waxaa sunnada ku soo arooro sunnada nebigu sala allahu alayh wasalam caddaysay wakhtiga la neg yahay laftiisa in waxa weeye rahniga la samayn karo aayaddu waxay sheegtay haddii safar la yahay sharti wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuuda laakiin sunnada nebigu sala allahu alayh wasalam waxay caddaysay iyadoo la neg yahay lafteeda in rahni la samayn karo nebigaana sameeyey calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam nin yahuudiyu raashinka amaahday yacnii soddon markaa wasqi ama awrar oo markaa heed ah ayuu ka amaahday oo ugu tala galay in xaasaskiisu ay masruuftaan diriciisii dagaalku u rahmay nebigu calayhi salaatu wasalaam waataa xadiidka anas sheegaayo can anasin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama tuwuffiya wa dircuhu marhuunatun cinda yahuudiyin calaa alaasiina wasqa calaa salaasiina wasqan min shaciir rahanaha quutan liahlih xadiiska bukhaariga ayaa muslimna dariiq kale ayuu ka soo wariyey calaa kulli xaal wakhtiga markaa la negyahay laftiisa rahni waa la samayn karaa iyadoo kaatib uu jiro oo joogo iyo iyadoo markaa xadar la yahay mid walba waxaa kaloo allah inoo sheegayaa haddii la is-aamino oo qofkii daynta lahaa qofka daynta uu ku leeyahay uu aamino aanu waxna ka qoran rahanna yacni ka ka qabsan kii kale daynta lagu lahaa waa inuu markaa allah ka baqaa oo daynta iska gudaa falyu'addi aladii itumina amaanatahu walyataqi illaaha rabbah taasina waxaa laga qaadanaya in rahni loo sameeyo maalkii yacni marka inaynay waajib ahayn inaynay waajib ahayn baa laga qaadanaya waxaa kaloo aayadda ku sugan allah inuu reebay shahaadada in la qariyo walaa taktumu shahaada markhaatiga ha qarinina waa nahyi wanahyu yaqtadii taxriim nahyiguna wuxuu keensanayaa xaaraantinimin buu keensanaya waa la sii caddeeyey weliba wax taxriimkii faa'iidaynaya waman yaktumha fainahu aaimun qalbuh ku kastoo shahaadada qariyaa qalbigiisaa dembaabay marka waxaa laga qaadanayaa markhaatiga in la caddeeyoo la sheegaa qofkii ogaa oo aanu qarinini waajib inay ku tahay hadduu qariyana inuu dambaabaayo inuu dembaabaayo ayaa laga qaadanaya hadduu markaa qof keliya yahay yatacayan calayhi farducayn buu ku noqonaya hadday jamac badan yihiin dadka markhaatiga ogaa fardu kifaayuu ku noqonaya haddii cid shahaadadii ku filani ay ku qunto oo maraggii furto kuwa kale dembigu waa ka dhacaya laakiin kuwa maragga furay baa ajarkii yeelanaya waayo waajib bay fuliyeen haddii markaa cid ka midii ah ay caddayn weydo oo ay wada qariyaanna ya'samuuna jamiican dhammaantood waa dembaabayaan allah waxa uu yidhi wa in kuntum haddaad tihiin calaa safarin qaar socdaal ku suganoo musaafiriina ay musaafiriin qaar socdaaloo musaafiriina haddaad tihiin watadaayantum a wuxuu qadaray watadaayantum siyaaqaana laga garanayo oo dayntaa laga soo hadlayey walam tajiduu waxaa waxay isdaymiseen walxaal lam tajiduu aydaan helin kaatiban qoraa wax idiin qora aydaan helin faruhnu maqbuuda farihaanu maqbuuda waa laba qiraa'o farihaanu maqbuuda rahamo la kala qabsanayaa tastawsiquuna biha marka waxaa weeye yacnii wasiiqo ka dhiganaysaan yacni wax markaa qoraalkii idinka dhigan oo u haysataan markaa dayntiinni ama falmashruucu waxaa la sharciyaynayaa rihaanu waa rahanno maqbuudatun la kala qabsanaayo wa fii qiraa'atin faruhunun qiraa'o waxaa ku sugan faruhunun waana tajalalaynka u asalka ah wa fii qiraa'atin farihaanun jamcu rahnin rahni baa la jamciyo lagu jamciyey rihaan iyo ruhun yani lagu jamciyo yani labadu waa laba jamac weeye rahniguna wuxuu dhacayaa bimacnaa marhuun waa kii la rahmay weeye marka labada qira'ana waa bimacna tastawsiquuna biha yacni wasiiqaa ka dhiganaysaan wasiiqadu qoraalkao kalea wasiiqo ah oo waxaa loo haystaa marka waxa weeye shaygii caddayn weeye markaa loo haysto yacni weeye yacni marka maalkanna waa cudhaadh loo haysto yacni maalkii ruuxa daynta ahaa ee ka maqnaa wa bayanat isunnatu sunnada nebigu sala allahu alayh wasalam waxay caddaysay jawaasa arahni fi lxadar rahnigu inuu ku bannaan yahay fi lxadari nagaadiga gudihiisa marka la neg yahay in rahan la sameeyaa waa bannaan tahay sunnadaa ku kordhisay wa wujuudi alkaatibi marka waxa weeye sunnada ku kordhisay ilaa aayadda waxaa la shartiyey laba shay wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban waxa bannaan walam tajiduu inaad ku cadafto waxaa kaloo bannaan inaad xaal ka dhigto marka waxay noqonaysaa yacni in safarna la yahay sharti inay tahay in kaatibna la waayey inay sharti tahay laakiin waxa weeye sidaa kuma gaar aha waa loogu sii baahi badan yahay laakiin iyadoo la neg kaatibna la helaayana waa la samayn karaa rahanka marka rahniga waxaa gacanta laga gelinayaa waxa la rahmay qofka dayntale baa gacanta laga gelinaya dabeedna isagaa haynaya hadduu xoolo nool yahay waa ku intifaacayaa sida axaadiista nebigu sala allahu alayh wasalam ay caddaysay waana calas siinaya yacni isaga ayaa markaa yani waraabinaya wuxuu cunana siinaya hadduu caano leeyahay ama rakuub yahay ama wax la midana waa ku intifaacaya labadaa isu dhigmaya haakada fataqiidu bima dukira qaydista lagu qaydaayo lagu xidhaayo kaa la sheegay yacni lagu xidhayo lianna tawsiiqa fiihi ashad bimacnaa ka la sheegay waa maxay waa in safar la yahay kaatibna la waayo taqiidka markaa xasri loogama jeedo oo laga tilmaamayo mar kale rahni ma samayn kartaan muraadku maaha laakiin waxaa loo soo gaar yeelay lianna tawsiiqa fiihi ashad yacni markaa tawsiiqa markaa loo haysanayo maalkii ruuxa ka maqnaa u haysanayo rahniga ayaa si adayg badan wakhtigaas oo loo sii baahi badan yihi yacni wakhtiga safarka leeyahay kaatibna aan lahayn wa afaada qowluhu wuxuu faa'iideeyey hadalkiisa allah uu yidhi maqbuudatun hee ishtiraad alqabdi qabdi in la shardinaayo maqbuudatun waa cala alxikaayo sida naska ay ugu jirtay baa lagu xikaayooday wa afaada wuxuu faa'iideeyey qowlu hadalkiisa uu yidhi maqbuudatun uu yidhi ishtiraad alqabdi qabdiga in la shardinaayo fi rahni rahniga loo shardinaayo waxa la rahmaayo qabdi baa loo shardiyaa yacni anaa haysta waanan kuu rahmay oo kuguma wareejin rahni noqon mayso kumana laasimaayo rahnigu laabudda min qabdin waliktifaa bihi waxaa kale uu faa'iidaynayaa waliktifaa bihi kaaftoonka lagu kaaftoomaayo min almurtahini wa wakiilihi kii rahmay iyo wakiilkiisiiba laga kaaftoomay labada mid walba laga kaaftoomay fain amina bacdukum bacdaa fain amina hadduu aamino bacdukum barkiin bacdan barhka kale uu aamino addaa'inu almadiina calaa xaqih kii daynta lahaa ee qaanta lahaa u aamino almadiina kii qaanta lagu lahaa ee daynta lagu lahaa u aamino calaa xaqihi xaqiisa uu ku aamino oo yidhaahdo falam yartahinhu aanu waxba ka rahman oo aanu waxba ka rahman falyuaddi aladii ictumina amaanatah falyu'addi ha gudo alladii kii uutumina la aaminay ay almadiinu kii daynta lagu lahaa ka la aamine waa kii daynta lagu lahaae almadiin baa la yidhahdaa carabtu madiin almadiin iyo almadiyuun labadaba waa yidhaahdaan laakiin jamaahiirulcarab waxay ugu hadlaan almadiin almabiic almadiin calaa wasni lmabiic laakiin luqatu tamiim carabta kale waa khilaafeenoo almadyuun bay iyagu yidhaahdeen bay yidhaahdeen waana sida hadda masaarida badankoodu ay ku hadlaan ana madyuun ay yidhaahdaan laakiin jamaahiirulcarab waxay ugu hadleen almadiin laakiin luqatu tamiim baa khilaafsan oo iyagu markaa tasxiixiyey mafcuul qumansiiisa ugu keenay falyu'addi aladii i'tumina ha gudo kii la aaminay ay kii daynta lagu lahaa amaanatahu amaanadiisii ha gudo amaanatahu maxaa loo jeedaa daynahu qaantiisii lagu lahaa ile xoolihii lagu lahaa baa lagu aaminoo la yidhi waxba rahani kaa qaadi maayo xoolo aan sii haysanayo u haysanayo maalkaa kugu maqan oo aan kugu laaziminayo odhanaya keen ma jiro waan ku aaminay ii soo celi dayntii kala aamina daynta lagu lahaa ha u gudo ammaanatahu ammaanadiisa ha gudo oo kii daynta ku lahaa ha u gudo waliyattaqi illaaha allaha ka baqo rabbahu oo rabbigiis ah fii adaa'ihi gudistuu u gudaayo qaantii iyo dayntii allaha kaga baqo waxna yaanu ka ziyaadin waxna yaanu ka nuqsaamin ta kale yaanu meermeerin oo madli ku samayn oo isagoo wakhtigii laga rabay daynta la joogo dib yaanu uga dhigin isagoo markaa heli karayo wakhtigii lagu ballamay yani wakhti xuluulu dayn yani daymanka qaar baa wakhti leh hadday wakhtiga markaa leeyihiin qofku isagoo haya ilaa wakhtigii waa dibdhigi kara karaa madlina ku noqon mayso dembi kuma qabo waayo markii horea ballanku ahaa wakhtigaa in lagu bixiyo markii horea ballanku ahaa wakhtigaa in lagu bixiyo laakiin wakhtigii hadday gaadho amaba markii hore waktiba aan lagu xidhina la yidhi markaa daynta markaad hesho keen waa inuu marka waxaa weeye aanu mermeerine waa inuu markaa hor ka bixiya walaa taktumu shahaada ha qarinina markhaatiga idaa duciitum liiqaamatiha haddii laydinku yeedho oogistaa a ah markhaatiga oogaysaan oo furaysaan waman yaktumha fainahu aaimun qalbuh waman yaktumha ku kastoo qariya shahaadada fa innahu kaas qariyey shahaadada alkaatim aasimun qalbuh waa miduu qalbigiisu dembaabay qalbu waxa gotay aasimun ismu faacilkaas yacmalu camala ficlihi sabcatun toddobadii camalka ficilkiisa camal falayay ayuu ka mid ahaa khusa bidikri sheegista waxaa loogu gaar yeelay qalbiga waxa sheegista loo xuska loogu gaar yeelay oo qalbigiisaa dambaabay loo yidhi liannahu maxallu shahaada liannahu ay lianna alqalba maxaa yeelay qalbigu maxallu shahaadati waa meeshii markhaatiga markhaatiga xagguu ku qaaday qalbigu markaa ku xafido ku qaaday maxillu iyo maxallu labada waa la karaa yani xaada in la hoos dhigo iyo in la kordhigaa labadoo banaan waa laba luqo jaa'isa oo xalla yaxullu iyo xalla yaxillu bay labada mid walba leedahay sida kutubu luqa ay qorayaan ta degitaanka ku saabsan waliannahu idaa asima tabicahu hayruh waliannahu ay walianna alqalba qalbigu idaa asima markuu dembaabo tabicahu waxaa raacaya hayruhu hayrkiina waa raacayaa hayruhu hayrkii oo xubnaha kale ahina iyo jidhka kale ahina waa raacaya alaa ina fi ljasadi mudgatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluh waida fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb jidhka waxaa ku jira cad yar oo hadduu hagaago uu wada hagaagaayo jidhkoo dhammi hadduu kharibmana u wada kharibmaayo fayucaaqabu calayhi mucaaqabata alaasimiin fa yucaaqabu calayhi waxaa lagu ciqaabayaa mucaaqabata alaasimiin cid dembowday ciqaabtood baa la ciqaabaya fa yucaaqabu waa la ciqaabayaa ay huwa shakhsiga calayhi ay calaa kitmaani ashahaada qarinta uu shahaadada qariyey waxaa lagu ciqaabayaa mucaaqabata alaasimiin kuwa dembaabay ciqaabtooda mucaaqaba waa masdar oo caaqaba ciqaaban wa mucaaqabatan lifaacala alficaal walmufaacala wallahu bima tacmaluuna caliim wallahu allah bima tacmaluuna caliim waxaad samaynaysaan oo dhan wuxuu ahaaday mid u cilmi badan buu ahaaday laa yakhfa alayhi shayun minh laa yakhfa calayhi allah ka qarsoomi maayo shayun minhu shay ka mida waxaad samaynaysaan wax ka midi kama qarsoomayaan ay mima tacmaluun lilaahi ma fi asamaawaati wa ma fi alard lilaahi allahoo quro waxaa u sugnaaday ilaa ligayrih aan cid kale u sugnayn maa fi samaawaati waxaa cirarka ku sugan dhammaantood wamaa fi lard iyo waxa arlada ku sugan dhammaanteed wain tubduu maa fi anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibkum bihi illaah wain tubduu haddaa muujisaan maa fii anfusikum waxa nafihinna ku sugan aw tukhfuuhu ama aaqarisaan yuxaasibkum bihi illaah allah waa idinku xisaabaya fayakfiru liman yashaa fayakfiru allah waa dhaafayaa liman yashaau kuu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafayaa wa yucadibu man yashaa wa yucadibu allah waa cadaabayaa man yashaau kuu doono inuu cadaabo ayuu cadaabayaa calaa kulli shayin qadiir wax kasta allah wuxuu ahaaday mid u awood badan buu ahaaday wax kastoo suuragal ah oo mumkin daatadiisa u ah allah wuxuu ahaaday qadiir buu ahaaday aayaddani markay soo degtay lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi alard wain tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibukum bihi illaah ay saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam ka fahmeen in waxyaalaha qalbigooda ku soo dhaca iyo waswasada qalbigooda iyo xanshaashaqa qalbigooda iyo waxay naftooda ku sheekaysanayso waxaasoo dhan in loo qabanayo waayo aayadda waxaa ku sugan cumuum waa caam wain tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibkum bihi illaah haddaa muujisaan waxa nafihiinna ku sugan oo bannaanka u soo saartaan iyo haddaa qarisaan oo laabtiinna ku qarsataanba allah waa idinku xisaabayaa oo waa idinka abaal marinayaa marka waxa weeye qalbiga waxaa lagu qariyo xataa waa laydinku xisaabaya marka saxaabadii waxay u fahmeen in wasaawiska qalbiga yacni xataa in loo qabanayo lagu ciqaabaayo markaasay nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimaadeen nebiga ayay markaa yidhaahdeen yacni waxaweye tan markaa waa nagu adag tahay oo waxa qalbigayaga aanu ku qarinayno ama qalbigayaga ku soo dhacaa haddiina lagu xisaabaayo dee culays badan baa ku jira markaasaa la yidhi waxaad tidhaahdaan marka waxa weeye samicnaa wa atacnaa dhaha markaasaa dabeed laga khafiifiyey aayadda dambaa markaa lagaa khafiifiyey allah uu yidhi laa yukalifu allahu nafsan ilaa wascaha yacni nafna ilaahay ku kallifi maayo inta karaankeed iyo awooddeeda a ah mooyaane wax kale ku kallifi maayo khawaadirta qalbiga ku soo dhacaysa iyo waswasada iyo xanshaashaqa qalbiga ku soo dhacaya xadiisu nafsigu waxay tahay waxaanu qofku awood u lahayn inuu iska daafaco khawaatir badan baa qalbigiisa ku soo dhacaysa casmiga iyo go'aanka iyo hamiga iyo xadiisu nafsiga iyo khawaatirta ashyaadaas furuuq baa udhaxaysa bacdu ahlicilmi waxay gaadhsiiyaan markaa shan nooc bay ka dhigaan oo waxay yidhaahdeen yacni markaa khawaatir iyo hawaajis iyo xadiisu nafsi iyo hami iyo casmi shantaa martabo weeye waxaa qalbiga sidaa ugu soo dhacee markiiba ka baxa aan kuba sugnaan haajis baa la yidhahda bay yidhahdeen qub intuu ku soo yidhi markiiba ka baxay waa haajis nooc labaad qalbiguu ku soo dhacay waa yaro dhex wareegay dabeedna waa ka baxay khaatir baa la yidhahdaa shayga saddexaad qalbigii intuu ku soo dhacay ayaa markaa naftii taradud ku yimi markaa ku sheekaysi nafta qofkii qofkiiyo naftiisu ay ku sheekaysanayaan marka wakhtigu ku sugnaanaya waa ka sii badanya intii hore xadiisu nafsi weeye kaasina ta afraad waxay tahay waa hami waa taradud uu isku hayo ma samaysaa ma iska daysaa ma samaysaa ma iska daysaa uuse u badinayo inuu sameeyo wuxuu isu badinayaa inuu sameeyo laakiin wuxuu isku hayaa ma samaysaa mise iska daysaa maca tarjiix alficli hami baa la yidhahdaa casmigu waa maxay waa go'aan inuu go'aansado niyeeyo waa yahay saddexda martabo hore cala itlaaq ah, qofka loo qaban maayo xadiisu nafsigee waxaa ka yarba xadiiskii saxiixaynkuna waa sheegaya oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam in allaha tajaawaza liummatii cama xadasat bihi anfusuha maa lam tatakalam bihi aw tacmal bukhaariyo muslim baa soo wariyey anfusuhaa iyo anfusahaa labada waa loo xarakeeya marna waxay noqonaysaa ayaa ummadda u sheekaynaysa qof walba naftiisa u sheekaynaysa anfusuhaa marka la anfusahaa marka la yahdo kordhigana yacni markaa ummadda nafahooda u sheekaynaysa qof walba naftiisu u sheekaynaya yacni qofku markuu naftiisa la sheekaysanaayo iyaduna waa u sheekaynaysa isaguna u sheekaynaya sooma ya a mid baa yidhi markaysaa intuu meel cidlaa fadhiistay war iga jooga buri shir ku jiraaye waa keligii yani naftiisuu la shiraya la sheekaysanaya marka xadiisu nafsiga nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay in allaha tajaawasa liummatii cama xadasat bihi anfusuha maa lam tatakalam bihi aw tacmal ilaahay ummaddayda waa ka dhaafay oo waa ka cafiyey waxay nafaheedu ugu sheekayso inta aynay ku hadlin ama aynay samayn haddamaarta hamiga laftiisa qofku hadduu markaa waxaweye xasano ku hamiyo oo samaynin ajar baa looga qoraa laakiin sayi'a hadduu ku hamiyo oo aanuu samayna uu ka noqdo oo marka iska daayo iyada marka waxa weeye wax dembiya loo qori maayo hadduu laakiin markaa sameeyo waxaa looga qorayaa sayi'a waaxida sida xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariye sheegaay casmiga wixii go'aana waynu kala qaadaynaa wixii acmaalulquluuba marka hore ee qalbigun ka dhaca qofka waa loo qabanayaa hadduu wax caqiideeyo hadduu wax rumeeyo hadduu shaki la yimaado yani waxay waxyaalahaasoo dhan waa loo qabanaya wixii acmaalulquluub marka horeba ah waa loo qabanaya wixii ictiqaadaada waa loo qabanaya camal daahiroo muuqanaya hadduu niyeeyo ka warran inuu sameeyo oo xumaan ah laakiin aanu samaynin hadduu isku day la yimi ou xaawilay inuu sameeyo amaba ku hadlay ama xarake iyo ficil iyo isku day uu la yimo u suuro geli weyday markaana waa loo qabanaya markaana waa loo qabanaya waatii xadiiskii saxiixu ku soo arooray nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa tawaajaha almuslimaani bisayfayhima lafdina waxaa ku soo arooray ida altaqa almuslimaani bisayfayhima ida tawaajaha almuslimaani bisayfayhima faalqaatil walmaqtuulu fi nnaar labada muslim hadday isla soo qaabilaan labadooda seefood ka wax dila iyo ka la dilaa labaduba naartay gelayaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaaluu yaa rasuula allahi hada alqaatilu fama baalu lmaqtuul rasuulkii ilaahayow kani isagu waxbuu dilay ee kan la dilay xaalkiisu muxuu yahay muxuu isaguna naar ku galay isagu waxma dilin laakiin isaga waa la dilay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi wuxuu ahaa mid ku dadaalaya inuu saaxiibkii dilo riwaayo kaloo bukhaariga ku soo aroortay waxay sheegaysaa inahu araada qatla saaxibihi wuxuu doonay saaxibkii inuu dilo yacnii isaguba waa doonayay dilkee laakiin waa u suuro geli weyday isku dayiina waa sameeyey seeftii buu soo qaatay waa la soo qaabilay waa isku dayey yacni waxa weeye waa lagala horreeyey yacni isagii uma suuro gelin laakiin waxa weeye iyo niyadii iyo isku mid walba waa sameeyey hadday caynkaa tahay waxa weeye isaguna naartuu gelaya isaguna naarta ayuu gelaya waayahay hadduu casmi keliya la yimaado camalkanna aanu ahayn camal qalbiga ka dhacayo oo u gaar ah ee camal jawaarixda ka dhaca asaalatan u yahay una go'aansaday laakiin isku dayga aanu la imanin iyo xarakada iyo ficilkiiyo lafdada iyo odhaahda iyo dhaqdhaqaaqa iyo iskudayga aanu la iman ma loo qabanaya mise loo qaban maayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen looma qabanaayo haddaynay ahayn xaramkoo lala doonay in xumaan lagu sameeyo xaramka ilxaad in lagu sameeyo qofka la doonaa waciidka iyo ciqaabta waa mutaysanaya waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim waatuu allah yidhi iraadadaa lagu xidhay arrinka xaramka inuu ilxaad ku sameeyo oo xumaan ku sameeyo qofka la doona iska daa inuu sameeyee allah wuxuu yidhi waxaanu dhadhansinaynaa cadaab wax xanuujiyaanu dhadhansiinaynaa saas aawadee cabdullahi mascuud waa ka yidhi qofku hadduu isagoo cadan jooga cadan uu doono xaramka inuu ilxaad ku sameeyo waxaa markaa uu mutaysanaya in ilaahay cadaabo cabdullahi bn mascuud baa odhanaya isagoo aayadda ka deliishanaya isagoo aayadda ka deliishanaya jumhuurka culammadu waxay yidhaahdeen casmiga xumaan la go'aansado walow yaan layskuba dayine waa jumhuurka mujarad casmiga iyo niyada keliya ayuu qofku ku dambaabayaa laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay marheen haddaana casmigii wax kala raacin wuxuuna camalu jawaarix yahay lafdo ama odhaah ama markaysaga isku day iyo wax la mida aan lala iman aasim kuma noqonaayo niyada keliya waxay deliishadeen culammada sidaa maraya xadiiskii aynu soo sheegnay in allaha tajaawaza liummatii cama xadaat bihi anfusuha maa lam tatakalam bihi aw tacmal gaayada lagu xidhay waa maxay waa inuu ama ku hadlo ama camal la yimaado qabla dalik inaan loo qabanayn ilaa gaayadaa laga gaadho hal takallama biha hal camilahu haddaanu maa lam tatakalam bihi aw tacmal bacdu ahlicilmi baa deliishaday wejigaana waa sida marka markaa albani albaani laftiisuu maraayo laakiin taa'ifaasaa ku tagtay laakiin sida caanka ka ah jumhuurka waxay tahay casmi kasta qofka in loo qabanaayo jamaahiirta culammada ama badankoodu sidaa kaley mareen maxay haddaa xadiiska kaga jawaabeen xadiiska waxay kaga jawaabeen maa lam tatakalam bihi aw tacmal waxay yidhahdeen amalka wuxuu u laba camal camalulqalbi iyo camaluljawaarix casmigu waa camalulqalbigii bay yidhahdeen casmigu waa camalulqalbigii bay yidhahdeen marka maa lam tatakalam bihi aw tacmal bay soo gelaysaa ima bijawaarixihi wa ima biqalbihi casmiguna wuxuu noqonaya camalulqalbigii buu noqonaya bay yidhahdeen haakada calaa kulli xaal waxaynu tilmaamaynaa waxyaalaha xadiisu nafsiga iyo khawaadirta ah qofka inaan loo qabanaynin aayaddaas baana sheegaysa ilaa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa laqbadeedana waa u tegi doonnaa in sha allahu tacaala marka aayaddan hore wain tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibkum bihi illaah waxay yidhahen culamadu waa mansuukho oo cumuumkaasaa la nasakhay ya bimacnaa la khasisay qadar ka mida la rafciyey hadday tahay cumuumkii ila waxa weeye lafdigu waa ka caamsan yahayoo waswasada iyo xadiisu nafsiga kuma gaar ahayne maxaa loo leeyahy waa mansuukho ya maa la yidhahdo waa makhsuusa la yidhahdo culammada usuuliyiinta bacdi ka midi ah waxay yidhaahdeen qaarna ijmaac ba ku soo noqliyeen nas hadduu soo arooro caam yahay cumuumkaa loogu camal falay cumuumkii wax laga reebo markii lagu camalfalay dabadeedu caamnimo loogu camalfalay naskhi bay noqonaysaaye takhsiis qumma noqon mayso wain ataa maa khasa bacda alcamali nasakha walghayru mukhasisun jali waa ka odhanaya saaxibuulmaraaqi hadduu yimaado wain ataa maa khasa bacda alcamali wax daliil ka khasisaya hadduu yimaado markii naska caamka caamnimo loogu camal falay dabadeed nasakha waa nasakhayaa oo wuxuu noqonayaa mansuukh walow qadar ka midaba hala nasakhaya wاlghayru mukhasisun jari laakiin caamkiyadan caamnimo weli loogu camal falin haddii wax laga reebo oo qadarkaas aanu cumuumka lagu camal falay ka mid ahayn oo suuradaasi aynay ka mid ahayn waxay noqonaysaa markaa takhsiis bay noqon allah waxa uu yidhi lilaahi maa fi اsamaawaati wamaa fi lard allahoo qura waxa u sugnaaday waxa erarka ku sugan wamaa fi lardi iyo waxa dhulka ku sugan allah oo keliyay u sugnaadeen laa ligayri cid wax ka mida leh oo la madax bannaani ma jirto cid ilaahay la wadaagtaana ma jirto cid kaleh iyo cid la lihitoonna ma jirto wain tubduu haddaa muujisaan tudhiruu aa muujisaan maa fii anfusikum waxa nafihiinna ku sugan min asuu'i oo xumaato ah waalcasmi calayhi iyo go'aan la go'aansanayo la niyeynaya ah inama alacmaalu biاnniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa aw tukhfuuhu ama aa qarisaan oo siraysataan tusiruuhu aa siraysataan yuxaasibkum bihi illaah allah waa idinku xisaabayaa waa idinka xisaabayaa allah yukhbirkum bihi illaahu allah baa idinka warramaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaame markaad akhrinayso dee markiisa markaa matniga jalaalaynka tafsiirka ila yuxaasibkum oo majzuumay markaa tafsiir u tahay maxalkay lahayd mufasirku mufasirku uu taabicu yaho raacaya ya marka maxalkay lahayd waa inaad markaa siisaa hadduu majzuum ahaa lafdan baabu jasmisanaaye yacni marka waxaa weeye hadduu jasmisanaa imaa lafdan wa imaa maxalan mid walba waa si caam masalada u sheegayaa waa inaad marka waxaa yani icraabti ka raacisaa marka jasmada lafdiga jasmisanaa waa inaad u jasmisaa yuxaasibkum yukhbirkum waa idinka waramaya bihi llahu allah baa idinka waramaya yowma alqiyaamati maalintii qiyaame fayafiru liman yashaau wa yucadibu man yashaa laba qiraa'o kala duwan baa ku sugan fayafiru iyo fayafir in la jasmiyo iyo in la liman yashaau waa u dhaafayaa ilaahay cidduu doona inuu u almakfirata lahu dembidhaafka uu dembidhaafo doono almakfirata muxuu u keenay waa yashaau mafcuulkeedi liman yashaau an yakfira lah almakfirata lahu mastarkii oo markaa waxaa weeye yani markaa sariixa ayuu keenay waxaa laga qaataa yashaau mafcuulkeeda mawdican oo kale waxa ka horeeya laga qaataa oo yakfiru baa ka horaysa fayafiru liman yashaau an yakfira lahu almakfirata lahu wa yucadibu man yashaau waa cadaabayaa ilaahay cidduu doono inuu cadaabo tacdiibahu cadaabistiisa uu doono ayuu cadaabayaa marka fayakfir iyo wa yucadib marka la jasmiyey xaggay ku xidhan tahay waxay ku xidhan tahay yuxaasibkum baa lagu cadfay yuxaasibkum bihillah allah waa idinku xisaabaya fayakfir waa u dhaafi liman yashaau kuu doono u dhaafi wa yucadib waa waxay noqonaysaa marka inay waxa weeye lagu cadfay yuxaasibkum mawdican oo kale carabi ahaan waxa bannaan saddexa wejiba in la jasmiyo in la rafciyo iyo in la nasbiyo laakiin labadaa qira'a ayaa markaa kollay yacni markaa sabcada la akhriyey waayahay haddii waxa weeye markaa la rafciyo waxay noqonaysaa istinaaf ayay noqonaysaa waalficilaani labada ficil fayakfiru iyo wayucadib weeyaane biljasmi jasmo xaalay ku sugan yihiin cadfun ay macduufun qaar lagu cadfay weeye yacnii mid waloo kamidaba midaba waa mid lagu cadfay cala jawaabi shari jawaab sharigi lagu cadfay waarafci labada ficil wa birafci xaalay ku sugan yihiinna waxay noqonaysaa yani markaa cala listinaaf bay noqonaysaa ay fa huwa waxay markaa noqonaysaa fayafiru liman yashaau fa huwa liman yashaau fada dabadeed baa huwada la qadaraya bacd alfaai baa huwada la qadaraya marka waa marka qira'ada rafcada qira'ada jasmada waxba la qadari maayo fayafiru liman yashaau ay fahuwa yafiru fahuwa allah yakfiru liman yashaau waa u dembi dhaafayaa kuu doono inuu u dhaafo wa yucadibu man yashaa waana cadaabayaa kuu doona inuu cadaabo wallaahu allah calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu ahaaday miduu awood badan wa minhu muxaasabatukum wa jazaaukum waxaa ka mid a xisaabta uu idin xisaabayo iyo abaalmarinta uu idin abaalmarinaayo qaala allahu tacaala aamana alrasuulu bima unzila ilayhi min rabbih waalmu'minuun aamana arasuulu waa rumeeyey rasuulku bimaa kii buu rumeeyey unzila ilayhi lagu soo dejiyey intii isaga ka ahaatay min rabbihi xagga rabbigii lagaga soo dejiyey waalmu'minuuna mu'miniintuna waa rumeeyeen mu'miniintuna waa rumeeyeen kullun aamana billaahi wa malaa'ikatih kullun dhammaantood ay kulluhum rasuulka iyo mu'miniintuba kulligood aamana billaahi amana waa rumeeyey billaahi allah waa rumeeyey waxaa damiirka loo ifraadiyey amana huwa kullibaa waxay leedahay xagga lafdigana mufrad bay ka tahay xagga macnahana caam bay ka taho jamac bay ka tahay marka saas aawadeed damiirka loo celinaayo mar waa la ifraadiyaa biictibaari lafdi marna waa la jamciyaa biictibaari lmacnaa kullun yacni dhammaantood aamana waa rumeeyey ay huwa kulligu oo rasuulkiiyo muuminiintaba ahaaday billaahi allah buu rumeeyey wa malaa'ikatihi malaa'igta ilaahay oo dhan buu rumeeyey wa kutubihii kutubta ilaahay oo dhan buu rumeeyey wa rusulihi rasuullada ilaahay oo dhan buu rumeeyey waa rumeeyeen baa loo jeedaa laa nufariqu bayna axadin min rusulih ay qaa'iliina xaalay odhanayaan laa nufariqu ma kala geynayno oo ma kala saarayno bayna axadin min rusulih cid rasuulladiisa ka mida ma kala saarayno qaarna ma rumaynayno qaarna ma beeninaynee waan wada rumaynaynaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa waa maqallay wa atacnaa waa ateecno waa yeellay gufraanak nas'aluka gufraanak waxaannu ku weydiisanaynaa dembidhaafkaaga rabbanaa rabbigayow wa ilayka almasiid xaggaagoo keliya noqodku ahaaday laa ilaa hayrik laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha laa yukallifu allaahu ilaahay nafna ku kallifi maayo nafsa nafnaba ilaa wuscaha iyo awooddeeda mooye wax kale kuma kallifaayo lahaa maa kasabat lahaa waxaa u sugnaaday naf kastaba maa kasabat ay aladii kasabathu kay kasbatay ama kasbuha wa calayha dumadeeda waxa saaran oo dhibaaya maktasabat ay alladii iktasabathu alladii iktasabathu kay kasbatay ee dembi ah ayaa dumadeeda saaran oo dhibaaya maa kasabat waxaa loo jeedaa wixii khayra maktasabatna waxaa loo jeedaa wixii dembi ah rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na laa tu'aakhidnaa ha nagu ciqaabinoo ha noo qaban in nasiinaa haddii aannu ilowno aw akhta'naa ama aannu halmaanno ama kamma'no ha noo qaban kammi iyo halmaankii ha noo qaban rabbanaa rabbigayow walaa taxmil calaynaa isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina walaa taxmil calaynaa korkayaga markaa ha saarin oo ha ku xambaarin hana saarin isran culays hana saarin kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina culays la mida yacnii kii aad saartay ummadihii naga horreeyey aad saartay yacani waxyaalihii marka waxa weeye cuslaa ee ummadihii naga horreeyey qaarkood aad saartay ee ku kalliftay ilaahay ha nagu kallifin hana saarin arinagu cuslaada hana saarin rabbanaa rabbigayow walaa tuxamilnaa maa laa taaqata lana bih walaa tuxamilnaa ilaah waa nagu kallifin inaannu qaadno maa laa taaqata lana bih waxaan karaan iyo awoodi noogu sugnayn oo annaan awoodi karayn oo ama takaaliifa ah, ama balaayooyin iyo masaa'ib ah yacni ilaahayow ha nagu kallifin inaan qaadno wacfu cannaa ilaahayow nacafi oo dunuubtayada naga tirtiro naga baabi'i naga masax waqfir lana ilaahay u noo dhaafo noo xil qari noo astur dembiyadayada hana ka shifin hana fadeexadin warxamnaa ilaahay ou noo naxariiso anta mawlaana adiga ayaa mawlahayagii ah sayidkayagii umuurahayaga tawalliyayey ee noo gargaarayay adiga ayaa ah fansurnaa ilaahay ow noo hiili cala alqawmi alkaafiriin duulka gaalada ah dhammaantood ilaahay ow nooga hiili oo qaar markaa annagu gacan sarreeya naga yeel xagga xujada iyo markaa bayaanka iyo deliilka iyo hadday tahay xagga awooddiiyo gacanta mid walba aayadaha ugu dambeeya suuratu lbaqara khaas ahaan labada aayadood ee ugu dambeeya fadli khaasaa u arooray axaadiista qaarkoodna waxay sheegayaan aayadaha ugu dambeeya oo saddexda aayadoodba ku rumoobi kara nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa man qara'a bilaayatayni min aakhiri suurati albaqara kafataah ku kastoo akhriya labada aayadood ee suuratulbaqara ugu dambeeya habeen gudihii akhriya way ku fillaadaan riwaayaadka qaar baa ku soo fi fii man qara'a bilaayatayni min aakhiri suurati albaqarati fii leylatin ka fataa labada aayadee suuratulbaqare ugu dambeeye habeen gudihii qofka akhriya way kaafiyaanoo waa ku fillaadaan bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waxay ka kaafiyaan shaytaanka bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxay ka kaafiyaan qiyaamu leylka marka waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inay marka waa fadiilo weyn saas aawadee waa in habeen kasta aan laga tegin in labada aayadoo suuratulbaqara ugu dambeeya ama safar ahow ama negowow inaad akhrido waa inaad ka tegin aad ku dadaashaa wuxuu kaloo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waxyaalaha la siiyey ayuu sheegay uctiya rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama alaaan uctiya asalawaati alkhamsa wa ucطiya khawaatiima suurati albaqara wa gafara liman lam yushrik biاllaahi min ummatihi shay'an ilmuqximaat xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam saddex arrin baa la siiyey waxaa la siiyey salaadaha shanta ah oo bimacnaa salaadaha shantaa fadligoodu kontonka salaadood ee ummadaha kale lagu faral yeelay ay la fadli yihiin sida xadiisul israa uu khamsun fi lcadadi khamsuuna fi lajri laa yubaddalu alqawlu laday shannimo laynoogama ajar siinaayo kontonkii salaadood ee ummadihii hore ku faralka ahaa ajarkoodii baynu ku helaynaa marka waa fadiila khaasa waxay ka mid tahay min khasaa'is arasuul sala allahu alayh wasalam wa uctiya khawaatiima suurati albaqara waxaa la siiyey suuratulbaqara khaatimooyinkeeda la siiyey aayadaha gabagabada ee ugu dambeeya wa gafara liman lam yushrik billahi min ummatii shay-an ilmuqximaat wuxuu ilaahay u dhaafay ciddii aan markaa allah u shariig yeelin oo shirki ka madhan oo ummatu muxamed ka mid ah dembiyada yacni markaa naarta qofka geliya ayuu ilaahay u dhaafay yacni markaa cidduu doonoo ka mid ah waa mutlaq ayaduna waa muqayada xadiis kalaa soo arooray oo sheegaya isaguna macnahaasoo kale tilmaamay oo tilmaamaya ya bna aadam low ataytanii biquraabi alardi khataaya la tushriku bi shay la ataytuka biquraabiha makfira riwaayada marka waxa weeye muslim saxiixa ku soo wariyay xadiiska muslim iyo tirmidi ba soo wariyey labaduba arlada muggeedu wax dhadhoweeye oo dembiye haddaad yaa iman lahayd laakiin shirki ka maran tahay laataytuka ataytuka biquraabiha makfira waxaa loo jeedaa in shitu in shitu baa loo jeedaa waa haddaan doono ila haddii qacan ay tahay mid walba in marka arlada muggeedu wax dhadhoweeyo oo dembidhaafa lagula kulmaayo cid ummatu muxamed ka midoo ahlul islaam ahiba naar may gasheen qacanna cid ka mida ahlulkabaa'irkaa naar gelaysaa axaadiista mutawaatiradina ku soo aroortay oo shafaacada nebiga sala allahu alayh wasalam iyo shafaacada mu'miniinta iyo saalixiinta laga soo saaraya iyo raxmada arxamu raaximiinka qaarkood lagaga soo bixinaya marka idan maxaa looga jeedaa xadiisku waa mutlaq sida kanba mutlaqu yahay aayadduna waa muqayada ah. wayakfiru maa duna dalika liman yashaa aayaddaaynu sheegayna waa aayat nisaa ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay uma dhaafo ciddii gaalnimo ku dhimata wa yakfiru maa duuna dalika liman yashaa mashii'a lagu qayday quyida bilmashii'a wixii gaalnimo ka sokeeya kuu doonuu ilaahay u dhaafaa kuu doonuu u dhaafaa maxaa laga fahmayaa kuu doonana uma dhaafiya waa ku cadaabaa sida xadiiskii cubaadaba sheegayo ya xadiiskii cubaada muxuu sheegayaa ruuxii salaada markaysagaa googoynayey ee aan salaada ilaalinayn ee salaaddii mar sagsaagaya marna la tukanayay marna ka tegaayey marna arkaanteeda wax ka mida ka tegaayey marna salaadaha wax ka mida ka tegaayey falaysa lahu cinda allaahi cahdun in shaaa cadabahu wa in shaaa cafaa canhu baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtiisa wax ballana kuma leh yaa in shaaa cadabahu wa in shaaa cafaa canh hadduu doonana ilaahay waa ku cadaabaya hadduu doonana waa ka cafinaya xadiiskaana muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka waxay ka tahay khasaaista nabiga sala allahu alayh wasalam bay ka tahay ashyaada in la siiyo xadiiska axmed baa caddaynaya imaam axmed soo wariyey min xadiisi abi dar qaala qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ucditu khawaatiima suurati albaqara min kanzin taxta alcarshi waxaa lay siiyey khawaatimta suurat lbaqara waxaa layga siiyey khasnad baa layga siiyey carshiga hoostiisa ah kansigaasoo yacni ku sugan taxta alcarshi khasnaddaasaa laga siiyey lam yucطahunna nabiyun qablii nebiga horreeye lama siin calayhi salaau wasalaam calaa kulli xaal aayadahan fadli weyn baa ku sugan waxyaalaha laga qaadanayo aayadahan waxaa ka mid a rasuullada ilaahay iyo kutubta ilaahay iyo malaa'igta ilaahay iyo nebiyada ilaahay dhammaan waa in la wada rumeeyaa kullu aamana biallaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufariqu bayna axadin min rusulih rasuullada ilaahay in la kala farqiyaa ma bannaana haddii rasuul qura la beeniyo ama nebi qura la beeniyo ama kitaab qura la beeniyo ama aayad qur'aana la beeniyo ama kitaab min alkutubi almunazala ka mida la beeniyo waa lagu gaaloobaya ina aladiina yakfuruuna billahi wa rusulih wayuriiduuna an yufariquu bayna allahi wa rusulih wayaquuluuna nu'minu bibacdihim wanakfuru bibacdihim wayuriiduuna an yattakhiduu bayna dalika sabiila ulaa'ika hum wa actadnaa lilkaafiriina cadaaban muhiina allah wuxuu inoo sheegayaa kuwa rasuullada ilaahay kala farqinaya oo qaarna rumaynaya qaarna ka gaaloobaya inay kuwaasi gaalo gaalnimadoodu dhab tahay inay yihiin marka waxaway man kadaba rasuulan waaxidan hal rasuul ka beeniyaa faqad kadaba arusula jamiican rasuullada ilaahay dhammaan waa wada beeniyeen kadabat caadun ilmursaliin caadu waxay beeniyeen rasuulladii ilaahay hal rasuul baana loo diray kadabat qawmu nuuxin almursaliin qowmu nuux waxay beeniyeen rasuulladii ilaahay oo dhan bay beeniyeen almursaliin kulla almursaliin hal rasuul baa loo diray laakiin rasuulladu maadaamay isku wax ku baaqayaan oo tawxiid ku wada baaqayaan oo diin keliya ku wada baaqayaan oo isku diin ay yihiin hal mid oo ka mida beeninta la beeniyo ama gaalowga laga gaalooba waxay ka dhigan tahay dhammaan in la wada beeniyo laga wada gaaloobay saasay ka dhiganta marka rasuullada ilaahay waa in la wada rumeeya kuwaynu magacyadooda garanayno iyo kuwaynaan garanayn kuwa laynooga warramay iyo kuwaan laynooga warramin kuwii laynooga warramay laynoo sheegay yacni marka khaasnimadooda iyo magacyadoodaynu ku rumaynaynaa kuwa laynoo sheeginna si caamaynu wada rumaynaynaa ya haddii cid aanad garanayn inay rasuul tahay ama nebi tahay lagu yidhaahdo yacni ma rumaysan tahay yacni ha odhan ma rumaysnihi waa rumaysnay toonna waxaa tiraa rasuullada ilaahay oo dhan ama nabiyada ilaahay oo dhan waa wada rumeeye dhe waa wada rumeeye dhe kutubta ilaahay oo dhanna waa in la rumeeyaa kuwa magacyada laynoo sheegay iyo kuwaan laynoo sheeginba ijmaalan iyo tafsiilan baa loo kala rumaynaya haakada wa qaaluu samicnaa wa aacna siday ah, ahluliimaankuy odhanayaan waa sidaa maqallay ateecnay maaha in la yidhahdo maqalloo caasinay samicnaa wa casaynaa in la yidhahdo sida yuhuudda odhan jireen maaha samicnaa wa aatacnaa haddama aragta ictiqaadan wa camalan mid walba waa in marka waxa weeye yacni qabuul iyo taaca loola yimaadaa taacada awaamirtiiyo nawaahida iyo taacada akhbaartu daacada akhbaartu waxay noqonaysaa tasdiiqa la rumaynaayo iyo ictiqaadka la ictiqaadinayo la yaqiininaayo daacada awaamirtiiyo nawaahiduna waxay noqonaysaa in xaq yihiin markaa oo xagga allah ka yimaadeen in loo rumeeyo loo aqoonsado marlabaadkana loo hoggaansamo oo lala yimaado haakada wafraanak allah bay baryayaan waxaan ku weydiisanaynaa dembi dhaafkaaga rabbana wa ilayka almasiir baryada ilaahay la baryaayo waa in la farabadiyaa isimka rububiyada waa in allah lagu baryaa la farabadiyaa baryada lagu baryaayo qur'aanka waa aragteen aad bay ugu badan tahay ereyga rabbi iyo rabbana khusuusiyo gaaray leedahay saas aaweed ba ahlucilmiga qaarkood ay yidhahdeen waa ismullaahi alacdam waa magaca allah ee weynida badan ee haddii allah lagu baryo allah ajiibay magacna khusuusiyo gaar u leeyahy ducooyinka nebiyadu ku ducaysanayaan iyo saalixiinta iyo mu'miniintu ku ducaysanayaan iyo ducooyinka allah baraayo mu'miniinta baraayo dhammaan waxaa ku sugan rabbi iyo rabbana rabbanaa aatina fi dunya xasana rabbana laa tuziq quluubana rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na waa layna barayaa haddama arta rabbana walaa taxmil calayna isran rabbana walaa tuxamilna maa laa taaqata lana bih haddama arta saas aawadeed ba ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen oo culammadii hore laga soo naqliyey qofka shan goor yidhaahda rabbana rabbana rabbana yidhaahda waa laga suuradda aali cimraan aakhirkeeda markii waxa weeye mu'miniintu ay allah ka baryeen ducooyinka ay weydiisteen oo rabbana ay ku celceliyeen shan goor bay odhanayaan rabbana rabbana maa khalaqta hada baطilan subxaanaka faqina cadaaba annaar rabbana inaka man tudkhil annaara faqad akhzaytah wama lilظaalimiina min ansaar rabbanaa inana samicna munaadiyan yunaadi liliimaani an aaminuu birabbikum faaaamana rabbana faغfir lana dunuubana wakafir cana sayi'aatina watawafana maca alabraar rabbana waaatina maa wacadtana cala rasulika walaa tukhzina ywma alqiyaamah inaka laa tukhlifu lmiicaad waxaa laga dambaysay maxay faاstajaaba lahum rabbuhum ani laa udiicu camala caamili minkum min dakari aw unha saas aawadeed baa laga soo wariyaa bacdu salaf inay yidhaahdeen shan goor qofka yidhahdaa rabbanaa rabbanaa rabbanaa rabbanaa rabbanaa ilaahay waa ka ajiibaa ducado waa ka aqbalaa aayadda tafsiirkeeday culamada qaarkood ku keenaan marka magacani khusuusiya gaaru leeyihi xataa gaaladii markay ogaadeen khusuusiyada uu leeyahay aakhiro baryada ay allah baryayaan erayga rabbanaa baa ku badan sida qur-aanka laga warramay marka allah baa lagu baryaya yacni rububiyada khaas ah baa allah lagu baryaya yacni khalqigoo dhan baa allah rabbi u yahay oo bimacnaa abuuray oo jir siiyey oo maamulaya mu'miniintana si gaaru rabbigood yahay ou ku barbaarinaya nicamka iyo tafadulka iyo fadliga iyo e, nicmaynta iyo xanaanaynta iyo kaalmaynta iyo gargaarka cinaaya khaasa ayaa ahluliimaanku yeelanayaan laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha nafna karaankeediyo awooddeeda mooye wax kale laguma kallifaayo qof walibana wuxuu leeyahay wuxuu shaqaysto khayr iyo sharba laha maa kasabat wa ma ktasabat haddamaarta muminiintu maxay allah ka baryeen waxaa ka mid a ah, rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'naa ilaahay hanagu ciqaabin haddaanu illowno iyo haddaanu halmaanno ama kama'no ha nagu ciqaabin khata'u qowlka iyo ficilkaba waa galaa odhaahda marka lagu khata oo aan loo qasdin oo lagu talagelin qofku u yidhaahdo waxa la halmaan xagga ficilka marka waxaan loo qasdin qofka ay ka dhacaan waxa la yidhaha kama marka wixii khata'a qawlan wa ficlan allah qaban maayo walaysa calaykum junaaxun fima akhtatum bihi walakin ma tacammadat quluubukum saas aawadeed ducadan markay mu'miniintu ku ducaysteen qaala allaahu qad facaltu sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey allah wuxuu yidhi waa yeelayoo waa idinka aqbalay waa idinka ajiibay ilaahw culaysyadii ummadii hore aad saartay hana saarin culaysyada maxaa ka mid a yacni waxa weeye waxyaalo badan oo dee markaa adag baa lagu kellifay ummadaha qaarkood se reer banu israa'iil waxyaalaha lagu kalifay waxaa ka mid a towbadoodii lagu xidhay inay islaayaan oo birta iska aslaan ya innaga towbaddeenna taasi shardi maaha ya faqtuluu anfusakum towbaddii maxaa lagu xidhay inay waxa weeye markaa islaayaan oo koodii mutiica ahaa koodii caasiga ahaa ee bimacnaa waxa weeye cibaadatul la yimi inuu marka waxa weeye dilo oo islaayaan yani taasaa marka waxaa lagu xidhay towbaddii baa lagu xidhay allah wuxuu yidhi waid qaala muusa liqowmihi ya qowmi inakum dalamtum anfusakum biittikaadikum alcijla fatuubuu ila baari'ikum faqtuluu anfusakum nafyihin allaaya bimacnaa qaarkiinba qaarka kale hadlaayo cadad badan iyo khalqi fara badan bay iska dileen dalikum khayrun lakum cinda baari'ikum fataaba calaykum markaasaa laga toobad aqbalay waxay ka mid tahay culaysyada la saaray waxaa ka mid a kaadida markay kaajaan haddii maradooda ay gaadho ama jidhkooda meeshay ka soo baxday meelaan ahayn hadday ka gaadho waa la jari jiray innagana waxaa laynagu yidhi bes maydha marada intay ka gaadho gooya jidhka kale halkay ka soo baxday mooye meel kale hadday taabato kaadidaasi ku dhacdo gooye inta markaysa markaa sareen ee maqaarka waxay ka mid tahay culaysyada la saaray ka mid tahay haddii khata'an iyo nisyaankan ummadda marka horeba laga rafciyey oo laga dhaafay ummadda mu'miniintu baryada ilaahay ka baryayeen maxaa looga jeedaa waxay yidhahdeen culammadu waxaa looga jeedaa sida mufasirkaba uu sheegi doono nicmadii ilaahay inay xasuustaan baa looga jeedaa ay nicmadii ilaahay qirtaan oo la xasuusiyo taasaa looga jeedaa yacni fawaa'idda ku jirta ama xikamka ku jiray ka mid tahay xikamka ku jira ayay markaa ka mid tahay allah waxau yidhi aamana arasuulu ay sadaqa arasuulu rasuulku sala allahu alayh wasalam waa rumeeyey muxammadun muxamed ahi sala allahu alayh wasalam bimaa unzila ilayh bimaa ay biladii kii unzila la soo dejiyey waa rumeeyey ilayhi isaga intii ka ahaatay lagu soo dejiyey min rabbihi xagga rabbigii laga soo dejiyey min rabbihi xagga rabbigii laga soo dejiyey oo min alqur'aani qur'aana wakadaa sunnaduna waa la mide waalmu'minuuna mu'miniintuna waa rumeeyeen cadfun alayhi ay macduufun calayhi waa facliyo mafcuul looga jeedee waa macduuf lagu cadfay alayhi ay cala arasuul rasuulkaa lagu cadfay kullun dhammaantood ay kulluhum tanwiinu ciwadin min almudaafi ilayhi waa tanwiinu ciwad mudaafu ilayhigii yani markaa bedelka ah ama ciwadka ah tanwiinu ciwad waa ima ciwadun can xarfin wa ima ciwadun can kalimatin wa ima ciwadun can jumla yani ciwadku marna wuxuu noqdaa inuu xaraf ciwad ka yahay tanwiinu ciwadku xaraf buu mar ciwad ka yahay waa sida jawaarin iyo layaalin marna waxa weeyaan kelmad buu ciwad ka yahay waa sida kulli iyo bacdi oo mudaaf ilayhiga ayuu ciwad ka yahay marna jumluu ciwad ka yahay waa sida idan oo kale jumlo la soo sheegay ayuu marka waxawaan ciwad ka yahay haakada tanwiinu ciwadin min almudaafi ilayhi tanwiinu ciwad weeye ciwadka ah mudaaf ilayhigii mudaaf ilayhigii baa la gooyay tanwiintaa laga ciwad yeelay kullun dhammaantood wuxuu macnuhu u dhacayaa kulluhum oo rasuulkiiyo mu'miniintaba ku dhacaya kulluhum dhammaantood ayaa macnuhu dhacaya kullun dhammaantood rasuulkiiyo mu'miniintuba aamana billaahi allah waa rumeeyey wa malaa'ikatii malaa'igta ilaahayna waa rumeeyey wa kutubihi kutubta ilaahay oo dhanna waa rumeeyey malaa'igta ilahay o dhanna waa rumeeyey biljamci walifraad wa kutubihi jamac iyo mufrad baa labadaba la akhriyey wa kitaabihi iyo wa kutubihi waa laba qiraa'o sabci ah biljamci wa kutubihi waalifraadi wa kitaabihi laakiin macnahaan waa isku mid oo markuu mufradka cataa yahay qiraa'adaasi waa qiraa'a sabciye waxay noqonaysaa macrifa loo idaafeeye cumuum buu faa'idaynaya isimka haddii macrifo loo idaafeeyo ama jamac ha ahaado ama mufrad ha ahaadee cumuum buu faa'iideeyaa wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha hal nicmo loogama jeedo nicamka ilaahay oo dhan baa loo jeeda marka wa kitaabihi waxay la macno wa kutubihi wa rusulihii iyo rasuullada ilaahay oo dhan ayuu rumeeyey ayay rumeeyeen yaquuluuna waxay rumeeyeen yaquuluuna ay qaaliina xaalay odhanayaan laa nufariqu bayna axadin min rusulih laa nufariqu ma kala geynayno ma kala saarayno bayna axadin cid ma kala saarayno min rusuli rasuullada ilaahay ka mid a yani jamaaco keliya ama markaa cid rasuullada ka mida kala saari mayno fanu'mina bibacdin wa nakfura bibacdin oo qaybna marka aanu rumayno qaybna marka aanu ka gaalowno ma samaynayna waa wada rumaynaynaa kama facala alyahuudu waannasaara sida yahuudiga nasaaradu sameeyeenee rasuullada u kala saareen ee qaybna u rumeeyeen qaybna u beeniyeen saasoo kale yeeli mayne rasuullada ilaahay oo dhan baan wada rumaynaynaa wa qaaluu samicnaa waxay yidhaahdeen rasuulka iyo mu'miniintuba samicnaa waa maqallay maa umirna bihi kii nala amray samaaca qabuul maqalaad yacni markaanu aqbalayno ayaanu maqalay maaha taana ka maqal taana ka sii daa waa samaaca qabuul waa samaac la aqbalaayo oo la yeelaayo wa aacnaa waa ateecno waa yeellay yacni wax alla wixii nala faray iyo nalaga reebay mid walba waa ateecnay daacada manhiyaadkuna waxay noqonaysaa in xaaraannimadoodan la ictiqaadiyo lagana fogaado yacni markaa awaamirta daacadooduna waxay noqonaysaa in la sameeyo la fuliyo yacni markaa waxa weeye siday yihiinna loo caqiideeyo hadday waajibaad yihiin iyo hadday sunnayaal yihiinba gufraanak ay nas'aluka waxaanu ku weydiisanaynaa gufraanaka dembidhaafkaagaanu ku weydiisanaynaa gufraan rabbanaa rabbigayow xarfunidaaga waa la xadfaa oo iyadoo aan markaa yaada la sheegin ayay qur'aanka ku timaaddaa laba mawdic keliya yaada la sheegay oo yaa rabbi ay tahay wa ilayka almasiir xaggaaga oo keliya u ahaaday noqodku almarjicu bilbacsi noqodka bacsi lagu noqonayo soo saaris khalaa'iqda la soo saarayo walammaa nasalat ilaayatu markay aayaddu soo degtay waa aayaddii hore ee lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard aayaddaa hore weeye markay soo degtay allatii taasoo qablaha ka horraysay aayaddan hadda aynu akhrinay aayaddan aynu hadda markaa tafsiirkeeda dhammaynay aayadda ka sii horraysa markay soo degtay shaka almu'minuuna mu'miniintu waxay ka cawdeen min alwaswasati yacni xanshaashaqa iyo waswaaska iyo sheekada qalbiga wa shaqa calayhim almuxaasabatu biha waxaana ku cuslaadoo dhib ku noqday xisaabta lagu xisaabaayo waswasadaa iyo xanshaashaqa qalbiga fa nasala waxaa soo degay laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha xukunkii hore iyadoo laga khafiifinayo ayaa aayaddan markaa soo degtay laa yukallifu allahu ilaahay ku kallifi maayo nafsan nafnaba aya nafsin ilaa wascaha karaankeeda iyo awooddeeda mooye wax kale ku kallifi maayo ay maa tasacuhu qudratuha waxay awoodayso awooddeedu waxaan ahayn kuma kallifaayo laha maa kasabat lahaa waxaa u sugnaaday naf kastaba maa kasabat waxay shaqaysato min alkhayri khayra ay sawaabuhu sawaabkiisaa u sugnaaday lahaa maa kasabat ay sawaabu maa kasabat marka maaday u idaafayismaysaa ay hawaabuhu abaalmarintiis iyo ajarsiintiisa usugnaaday sugnaaday maa kasabat ay sawaabu maa kasabat oo khayr ah wa calayha korkeeda waxa ku sugnaadoo dhibaaya maktasabat waxay shaqaysatay oo galabsatay waxay galabsatay oo min ashari shar ah ay wisruhu dembigiisa ayaa korkeeda ku sugan wa calayha wisru maktasabat ayaa aladii iktasabathu caaidkii wuxuu noqonaya maxduuf ayuu noqonaya waana mafcuulka iktasabat haddaad masdaryo ka dhigtana iktisaabuha iyo kasbuha bay kala noqonayaan walaa yu'aakhadu axadun bidanbi axad walaa yu'aakhadu loo qaban maayo axadun qofnaba bidanbi axadin qof kale dembigii loo qaban maayo walaa bimaa lam yaksibhu waxaanu shaqaysanoo e, kasbanna loo qaban maayo ama aanu e, shaqaysanoo dembi ah oo mimaa waswasat bihi nafsuhu naftiisu waxay ku waswaasisay ah kula xanshaashaqday wa qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow laa tu'aakhidnaa ha nagu ciqaabinoo ha noo qaban bilciqaabi ciqaab ha noogu qaban in nasiinaa haddaannu ilowno aw akhta'naa ama haddii aannu halmaanno ama kama'no marka bilciqaabi markuu ku qayday wuxuu ku tilmaamayaa yacni waxyaalihii qaandhowga ahaa ee xuquuqul khalqi ah iyaguma dhacayaan horow qofku kamaaba ha ula yimaado qofkiibaaba kama'ay dabeedna wax xuquuq khalqi ah buu meel kaga dhacay xoolo cid kale leeyihiin buu burburiyey ya yacni waxa weeye wuu kama'ayoo yacni markaa xabadiisiiba markaa waxa ka qaraxday oo dabeedna qofkay kaga dhacday kama buu kaga dhacay warankiisiibaa qof kaga dhacay yani markaa isagoo markaa sita ayuu ku joojiyey umana qasdin dee qaantii markaysaa waa jiraysaa magtiina waa bixinayaa dee waana soomayaa markaa laba bilood buu soomayaa laba bilood oo kafaara ah baa lagu leeyihi hadda sunno maaha kafaaradaasi waa waajib waa laba bilood oo mutataabicayn oo xidhiidh ayuu soomayaa waa kafaaro kafaaro gud wey isagoo kama ay tahay aayadda qur qur'aankaa lagu sheegay suuratu nisa ayaa lagu sheegay wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ila khata'a waman qatala mu'minan khata'an fataxriiru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ilaa ahlihi ila an yasadaquu marka la waayo oo qoorta la xoraynaayo addoonka la xoraynayana laba biloodoo mutataabicayna ayaa aayadda lagu sheegay xidhiidha waxaa kaloo jira hadduu marka qofkii ilaawo waajibaad lagu leeyahay ilowshiyaha kaga dhici maayaan wuu qallaynaya waa la imanaya man naama can salaatin aw nasiha falyusaliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ilaa daak qofkii markaa salaaddii ka seexda ama ilaawa falyusaliha idaa dakaraha ha tukado markuu xasuusto markuu baraarugo tooso ha tukado markuu xasuusto ha tukado laa kafaarata laha ila daak marka wixii damaanka ku saabsan iyo qaandhowga xuquuq khalqi ah ama waajibaadkii kama uga tegay ah waxa weeye waa laga rabaa ee waxaa ah, ka dhacaya waxay tahay waa dembi in loogu ciqaabo maxaad u ilowday taasaan lagu ciqaabaynoo dembi looga qorin laakiin waajibkii ka baaqday ka dhici maayo waa la imanaya in nasiina aw akhta'na ay tarakna asawaaba laa can camdin yacnii sida sawaabka aanu ka tagno laa can camdin badheer aanan uga tegin kamaa aakhadta bihi man qablana sidaad ugu qabatay oo ugu ciqaabtay kuwii naga horreeyey ha noogu ciqaabin waqad rafaca allahu dalika can hadihi lumma ilaahay waa ka kor yeelo arrinkaa waa ka qaaday ummaddan kama warada fi lxadiis sida xadiiska ku soo aroortay fa su'aaluhu ictiraafun binicmat illaah su'aashiisa arrinkana la weydiisanayaa waa qirasho nicmada ilaahay la qiranaayo yacni weeyaan nicmadii ilahay la qiranayo lagu shukrinaqayo ama binicmati rabbika faxadis rabbana walaa taxmil calayna isran rabbana rabbigayow walaa taxmil calaynaa isran hana saarin arrin nagu cuslaada culays amran yadkulu calayna xamlu arrin nagu cuslaanayo eh, qaadistiisu ilahayow hana saarin xamluhu qaadistiisu kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina saad ugu qaaday oo ugu xambaartay cala aladiina kuwii min qablina annaga naga horreeyey culaysya sidaad ugu xambaartay yani culays taa la mid aha nasaarin ay bani israaiil reer banu israiil saad u saartay culaysyo min qatli nafsi fi tawba nafta in towbadda lagu dilo yani marka la toobad keenaayo nafta in la dilo oo ay qaarkoodba qaarka kala dilaan in lagu waajibiyey oo kale dee innaga taa laynama saarin wa ikhraaji rubuci almaali fi zaka iyo maalka rubicii in zakada lagu bixiyo taasoo kale waxa weeye kolay waa mufasiriinta qaar way sheegeen laakiin wax nasa ama xadiisa uma hayno inay reer banu israiil waajib ku ahayd xoolaha afar meeladoo meel ahaan inay bixiyaan inay waajib ku ahayd xadiis uma hayno laakiin mufasiriinta jamac ka mid ah saa sheegay mashaayikhda qaarkoodna waxay yidhahdeen wax nasa ma hayno wa qardi mawdici najaasa iyo meesha najaasada in la gooyoo la jaro taa xadiis baa ku soo arooray tilmaamaya ina banii israa'iila idaa asaabahum albawlu qaradahu bilmiqraab reer banu israa'iil hadday markaa kaadidu haleesho bimacnaa meeshay ka soo baxayso meelaan ahayn ay ku dhacdo ama marada ay ku dhacdo waa la goyn jiray sheekh albaani waa saxiixinaya rabbanaa walaa tuxamilna maa laa taaqata lana bih rabbanaa rabbigayow walaa tuxamilna hanagu kallifin inaanu qaadno maa laa taaqata lana bihi waxaan awood inoogu sugnayn annaan karaan iyo awood u lahayn maa laa taaqata lana bihi ay maa laa quwata lana waxaan awood annaan u lahayn o awoodi karin ilah waa nagu kalifin inaan qaadno oo min atakaaliifi takaaliif ah waxaad nasaarto nagu waajibisay ah iyo walbalaa'i balaaye iyo masaaib ah ilah waa nagu kalifin wacfu cannaa ilahay nacafiyo dembiga naga masaxo naga tirtir umxu dunuubana dembiyada ee baabi'i cafati riixu yani marka alasar dabayshii raadka baabi'isay yani cafigu waa saas wey dembiyadii nagama saxo naga baabi'i waqfir lana ilaahay ou noo dembi dhaafo noo xilqari kafrigu waa maxay asturaad baa ku jirta iyo xilqarin adamaarta ilaahuna asturo noo xilqari hana ka shifin inta dembiyadii naga dhaafto noona xilqari oo hana fadeexadin warxamnaa ilaahu noo naxariiso fi raxmati ziyaadatun cala almakfira naxariista waxaa ku sugan dheeraad kaleoo makfiradii iyo dembidhaafkii ka ziyaada anta mawlaana adiga ayaa yani markaa sayidkayagii ah ka umuuraha yaga tawaliyaya waa adiga gargaaraha yagiina ah mawlaa macaani badan baa loo isticmaalaa ilaa labaatan macnay culammadu sheegaan erayga mawlaa asayid baa loo isticmaala annaasir baa loo isticmaala almuctiq baa loo isticmaala almuctaq baa loo isticmaala yacni macaani kale oo dee mowdican aan ku munaasib ahaynna waa loo isticmaalaa oo ka mid yahay alxaliif iyo ibnu cam iyo markaa saaxib iyo ay ka mid yihiin yani marka ilaa labaatan macnaa la gaadhsiiyaa ka wax xoreeyo iyo ka la xoreeyo labada mawle waa la yidhahdaa hmm, labada mid walba yani waa la yidhahdaa mawla waa la yidhahdaa adigaa sayidkayagii ah ka addoon kale waa mawla wa mutawalli umuurina umuuraha yagana kii tawalliyayey ee maamulayaa tahay faansurnaa ilaahay noo hiili cala alqawmi alkaafiriin duulka gaalada ilaahu nooga hiili duulka gaalada ilaahu nooga hiiliyo gaalada markaa jebiyo annagana gacan sarraysiiyo waxaad noogu hiilisaa biiqaamati alxujati waalghalabati calayhim xujada inaad ku yani oogto korkooda iyo qaalib noqoshadaba dagaalka lala dagaalamaayo oo aanu xagga yani markaa daliilka iyo xujada aanu markaa kaga qaalib noqonno xagga markaa gacanta iyo awoodda iyo dagaalkana aanu kaga qaalib noqonno faina min shani lmawla an yansura mawaaliyahu cala alacdaa faina min shani lmawla maxaa eraygan mawla halkan loogu sheegay fansurnaan looga tartiibiyey macnahaasuu ku ishaaraya ile waxaa la hormariyay anta mawlaana macno tawasul baa ku jira adigu waxaad tahay mawlahyagii fansurnaa fa baa la keenay haddaba markaasaa dalabkii iyo ducadii la geliyey marka mawlahayagii inaad tahay waxay keensanaysaa inaad noo hilisoo noo gargaarto ya fansurna waa laga tartiibiyey marta fa inna min sha'ni almawla sayidka ama mawlaha addoommada leh sha'nigiisu wuxuu yahay an yansura mawaaliyahu addoommadiisa ama biddayaashiisa inuu u gargaaro addoommaha uu leeyahay bidayaasha ah inuu u gargaaro ayaa shanigiisu yahay an yansura mawaaliyahu cala alacdaa inuu cadowyada uga hiiliyo bay shanigiisu yahay wa lxadiisi xadiiska waxaa ku sugnaa lama nasalat hadihi alaayatu aayaddani markay soo degtay faqara'ahaa sala allahu alayh wasalam nabiguna calayhi salaatu wasalaam u akhriyey qiila lahu waxaa lagu yidhi caqiba kulli kalimatin kelmad kasta dabadeeda waxaa lagu yidhi oo ducaa qad facaltu ilaahay baa yidhi waan yeelay waan yeelay waan yeelay marka ducadaana inuu ilaahay aqbalay ayaa markaa ku sugan mawaaliyahu waxaa loo jeedaa cabiidahu addoommadiisa ama bidayaashiisa laga tilmaamaya mawlaa mawlaa min aclaa iyo mawlaa min asfal baa la yidhahdaa sayidka addoon kale mawlaa baa la yidhahdaa addoonka uu leeyahayna mawlaa baa la yidhahdaa mawlaa min aclaa iyo mawlaa min asfal ayaa markaa la yidhahdaa waatuu shaacirka yidhi walan yatasaawaa saadatun wacabiiduhum cala ana asmaaa aljamiici mawaali ya ma sinna buu yidhi saadatun wacabiiduhum yacni sayidyaal iyo addoommadood ma sinna calaa anna asmaaa aljamiici mawaali iyadoo lala qabo dhammaantoodba mawaali in la yidhaahdo yani iyadoo lala qabo bacdu ahlicilmi waxay faa'idada ku jirtaa maxay sababta maxaa loo odhan waaye fansurnaa cala alkaafiriin si macnuhu u dhacdo gaalo oo dhan nooga gargaar mid wal oo gaal aba ilaahu nooga hiili wuxuu saaxibulfutuuxaad ka soo naqlinayaa karkhi sheikhii la odhan jiray oo ragga xawaashida kule jalaalayinku ka mid ahaaye wuxu uhi faa'idada ku jirtaa waxa weeye waa si u noqdo yacni majmuuca gaaladoo dhanna in laga wada guulaysto waayo mid walba haddii gaarkiisa looga guulaysto kama dhalanayso majmuucooda in laga guulaysto waxaa dhici karta in wakhtiyada qaarkood yacni marka aaxaadda mid walba iyadoo gaar looga guulaysan karo haddana majmuucu marka isu tagaan inaan laga guulaysan oo kala dhacda si aan taasi u dhicin ayaa la majmuucoodoo dhanna in laga guulaysto ilaahow naga guusha naga sii marka waxa weeye faa'iide ziyaada ah ayaa halkan ku sugan yacni saasaa marka caynkaa loo yidhi caawa taarikhdu waxa weeye waa kun afar boqol lix iyo afartankii hijriga bisha shacbaanna kolle ay tahay sida taqwiimku yahay ru'yada ma hubee toddobiyo tobankii bisha shacbaan kun afar boqol iyo lix iyo afartankii hijri oo inoo dhammaaday suurat lbaqara ayaa tafsiirkeedii inoo dhammaaday rabbanaa aatina fi dunya xasanata wafi alaakhirati xasanata waqinaa cadaab annaar allahuma ina nas'aluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma اkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma ina fuqaraa'u ilaa cafwika wa makfiratik wa anta haniyun can cadaabina fakhfir lana warxamna wcaafina wacfu canna wcaafina wacfu canna allahuma ina nasaluka xusna alkhaatima allahuma ina nasaluka xusna alkhaatima allahuma ina nasaluka xusna alkhaatima allahuma اkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamin wsala allah cla muxamadi wcala ali muxamed